wuxuuna ku qasban yahay xaqiiqadiisu inay soo baxdo walidaa sidaas daraaddeeda ehelkii waxaa la mid ah qofka deriskiisa u khayrka badan waa qofka dadka ugu khayr badan ilaa dayriska wax badana lala noolaana wakadaalika sidoo kale waxaa la mid ah qofka saaxiibkiisa u khayr badan waa qofka dadka u khayr badan maxaa yeelay saaxiibka wax badanaa lala noolaana macaanidii oo dhan isku meela iskugu timid oo waxa ay tahay qofka waxaa bara kara qofka muddo dheer la nool laakiin qofka saacada la nool qofka xaqiiqadiisa ma ogaa karo saacadahaas qofku waa iska ilaalinayaa waxa weya shaksiyadiisii shaatiyan ah u gashanayaa laakiin qofka sida joogtada ula nool wuxuu kula noolaana waxa ku jira wuxuu yidhi shiiku uma ina annaasa dadka idaa kanu markay ahaadaan kharija buyuutihim guryahooda meel ka baxsan ta'adaba waa ka edab qaadana bacdun gobolkood ma bacdin gobolka kale la jirkiisa dadka markay joogaan meelaha aan deegaankooda ahayn oo gurigiisii ahayn ee ay dad muddo yaro kooban la joogayaan qofkaasu hadduusan ahayn qof maarid oo murxay dadka waa ka edab qaadanaya muddada kooban oo uu la joogo uma ina naasa dadka idaa kaanuu markay ahaadaan khaarija buyuutihim guryahooda meel ka baxsan ta'adaba waa ka edab qaadanaa bacdun gebolkood maca bacdin sababtoo ah lianna qilata ikhtilaadihim isdhexgelidooda yaraanta ay yar tahay fii maa baynahum arrimaha dhexdoodana ay isku dhex galaan tabni waxay dhisee baynahum dhexdooda xaajisan teed ama derbi oo min alixtiraami isxurmayn wa tawqiiri isweynayn dadka intaysan isdhexgelin dadka caadigaa ah oo dabeecadda caadigaa ah leh waxaa ka dhexeeya xoogaa kala xirnaan ah qofku qofka marka ku degdegi maa aad iskugu furfuri maa derbiya u dhaxeeya xurmo iyo karaamo inuu kula dhaqma intaas dabeecaddiisa hoose ma ogaa karo mid walbaaba kan kale waa iska ilaalina waxaa u dhaxeeya derbi dhisan derbigaas waa isdhexgelid la-aanta laakiin labada qof markay muddo dheer wada noolaanayaan derbigu waa jaray waxaana qof walbaaba qofka kula dhaqmaa wax uu yahay marka qofka marka qofkaas muddada dheer uu la dhaqmaya khayrka kula dhaqmaa macnaheedu waxay tahay dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa ama wanaagaba maxaa yeelay ma dhici karto mid uusan lahayn intaas inuu iska doondoona wax dhici kara ma lianna qilata ikhtilaadihim dadka isdhexgelidooda yaraanta ay yar tahay fii maa baynahum arrimaha dhexdooda inay isku dhex galaan isdhexgelid yaraantaasu tabni waxay ka dhisee baynahum dadka dhexdooda xaajisan teed ama derbi xaajiskaasoo min alixtiraami isxurmayn ah wa tawqiiri isweynayn ah laakina karata almukhaalada isdhexgelidda badnaanshadeedu tagsiru waa jebina haadalxajisa teedkaas derbigaas iyadaa jebine marka dambe qofku dabeecaddiisa runtaahu ku dhaqmaa ma dhici karto mid oo uu gacanku samaysa inuu weligiis ku dhaqmaa wax dhici kara maaha waa ay jebine lianna karata almukhaaladati isdheehidda iyo isdhexgelidda badnaanshadeedu tagsiru waa jebina haadalxajisa faydaa kusira marka la jabiyo faydaa kusira marka la jabiyo alxaajisu teedkii u dhaxeeyey labada qof kaanalmar-u qofku wuxuu ahaanaa maca sadiiqii saaxiibkiis la jirkiisa akara mid fara badan saraaxatan wax caddaynta minhu xaggiisa min dii qablu markaas ka hor markii horeeto oo xoogaa la kala qaloonayey ama qofo qofka kale iska xirxiraayey wax uusan ka ogaynuu ka ogaana qofku markuu qofkan la saaxiibo muddo dheerna la noolaado wax kaluu ka ogaanaya faidaa kusira marka la jebiyo alxaajisu taadkii iyo derbigii kaanal mar'u qofku wuxuu ahaana maca sadiiqii saaxiibkiisa la jirhkiisa agara wax ka badan saraaxatan xagga saraaxada minhu qofkan xaggiisa min dii qablo markaas ka hor oo sidaas daraaddeed waxa weya wiilkii iyo gabadhii guurku dhex maraayey wax sheekaysanayaan mid walba waxaad moodaa malag meesha lasoo dhigay ceeb laawaah hadhow markii dhaqan dhex maro ayagiiba ma ah, ayagiiba ma ayagiiba maaha maxaa yeele markaan hore qofka qofka kale wax aan wanaag ahayn tusimayn daqiiqada ay wada hadlaayaan daqiiqadahaas marka waa inuu wanaagiisa soo bandhigo xumaantana uu qarsado laakiin hadhow haddii la yidhah hala wada noolaado ma dhici karto weligiisba inuu qariyo haddii markii la wada noolaado wanaag ka soo baxo qofkaa wanaagsanba qofkaa marka dabeecadiis iyo xaqiiqadiisa wanaag haddiiba wanaag soo baxo laakiin haddii markii horeta ay ahayd wax oo been abuur ah khalaas xaqiiqadiia loo tegaa kiiba maahana laleeyahy wa kulamaa mar kastoo kaana qofku u ahaado sariixan mid wax caddeeya kaana wuxuu noqonaa aqraba mid u dhow ilalwuduuxi caddaansho iyo walxaqiiqati xaqiiqada dhabtaaheed oo uu qofku ahaa marka markaasuu u dhowaana wa kulamaa mar kasta oo kaana uu ahaado qofku sariixan mid oo aad wax u caddeeya kaana wuxuu noqonaa aqraba mid u dhow ilalwuduuxi caddaansho waalxaqiiqati xaqiiqo wa nadiiru xadiisilbaabi xadiidkii baabkoon intaas soo sharxaynay oo ahaa khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi xadiidkaas waxaa la mid ah xadiidkan soo socda oo dhammaan arintu isku meela iskugu dhurat wa nadiiru haada wanadiiru xadiii baab xadiidka baabka waxaa la mid ah maa xadiidkii rawaahu uu wariyey cabdulaahi bnu camrin radia allahu canhuma qaala cabdulahi bnu camr wuxuu yidhi qaala rasuululah rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam khayrulasxaabi asxaabta saaxiibada dadka ugu qayr badan dadka saaxiiba qofka ugu qayr badan khayrulasxaabi saaxiibada qofka ugu qayr badan cindallaahi alle agtiisa khayruhum waa qofka u qayr badan lisaaxibihi saaxiibkiisa maxaa saaxiibka wax badana lala noolaana xaqiiqada ka soo baxe qofka saaxiibkiisa wanaagga kula nool xaqiiqadiisaa wanaaga marka ma dhici karto wax iska doondoona inay iska doondoonku waa dhammaana wa khayruljiraani deriska qofka ugu qayr badan cindallaahi alla agtiisa khayruhum waa qofka u qayr badan lijaarihi deriskiisa ilaa deriska waa isdaa'imaydaan ma dhici karto inaad kula dhaqanto dabeecad iyo dhaqan iska doondoona ee xaqiiqada kugu jirtu darisku ogaana darisku ogaana marka dhammaan waxay noqotay macaanidu qofka qofka muddo dheer la noolaada xaqiiqadiisa og qofka muddo dheer la nool hadduu wanaag ku arko waxay tahay qofka wanaagga ka samaysan yahi qofka dhaqankiisaa wanaagsan laakiin qofka muddada yar la jooga wanaagga uu ku arkay inuu been abuur yahayna waa dhacdaa oo istusus uu yahay inuu xaqiiqa yahayna waa dhacdaa lama ogaa karo lama ogaa karo dhabta rawaahu xadiidka tirmidiya wariyey kun sagaal boqol afartan iyo afar wasaxaahu albani albani wuu ku saxiixiyey fii tirmidiga lamaa kaana markay ahaadeen alasxaabu saaxiibada waljiiraanu deriska nudaraaa kuwa la mid ah lilahli ehelka ilaa derisku muddo dheeray kula noolaanayaan saaxiibku muddo dheeru kula noolaana ehelkaagiyay la mid yihiin lamaa kaana markay ahaadeen alasxaabu saaxiibada waljiraanu deriska nudaraa'a kuwa la mid ah lilahli ahelka fi lmukhaaladati dhexgelidda wاlmunaadamati isdaa'imidda laysdaa'ima wاliطilaaci daalacashada iyo ogaanshada calaa khabaaya اlumuuri arrimaha qarsoon la ogaado arrimaha qofka ku qarsoon la ogaado iyo waliطilaaci daalacashada iyo ogaanshada calaa khabaaya اlumuuri arrimaha qarsoon la ogaado kaanad khayriyatuhu qofkaas khayriyadiisu waxay ahaaneen natiijata tasaburi isi sabarsiinta midhihii ka dhashay calaa mucaanaati maa shay dhibaatadiisa uu isku sabarsiiyo yakuunu ahaana baynahu qofka iyo wa baynahum dadkaas uu la nool yahay marka qofku waxaa la idhaha qofka dabeecadda wanaagsan laba weeye mid khuluqiyaho abuurisaa jirta oo khalqiya oo ilaahi weynaaya qofkan macdan fiican ka abuuraaba oo marka hore ilaahi weyna ku abuuray qofna waa mid kasbiya wuxuu awood ku bixinaa inuu dhaqankiisa bedelo dabeicad xumada iska tirtiro afxumo iska gooyo carada iyo caradiisu aysan muuqan marka su u wado u wado dabeecaday u noqona dabeecad ay u noqona marka dambe waa sabra waa sabra waa sabra waa sabra naftu xarba la gala waana dhammaan qofka naftiisa wax kasta oo uu wanaagu la doonayo jihaada ka horeey duu naftiisa qofka ugu talagalo inuu salaatuleyl bilaabo ma dhici karto inu hore kala qabsado waa inuu xarbo la galo nafta marka dambe wuxuu arkaa asagoo geerida iyo salaatuleylka inuu seego geeridu ula macaanta musiibo uga dar uusan dareemin adkaarta qofku inuu daa'imo sharciga soo aroortay uma fuuda ma dhici karto inuu iska daa'imo horay maya maxay u baahan tahay mujaahada marka hore waa inuu jihaad nafta la galo marka uu la galo kadib inuu maalkiisa khasaaray inuu adkaarta baaqato waxaa u musiibo badan in adkaartu baaqato naftaa rabaysa wuxuuna dareemayaa nimcada iyo nolosha adduunba inay tahay akhrintan ah, adduunka noloshiisu qiimo kale inaysan lahayn ee qiimihiisu yahay alle ku caabud marka wax kasta oo wanaag ah qofku naftiisa markuu bilaabayo hore kalama qabsado laakiin markuu jihaad la galo wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wain allah la maca almuxsiniin ilaahay ballanqaadkiis weeye dadka jihaadka gala oo nafta xarbada la gala oo shaydaanka xarbada la gala oo ku talagala naftiisu inay dariiqa xaqa la qabsato qofkaasa ilaahay hanuunina laakiin adigoon xarba la gelin naftaada kala uma kala waa ka fogtahay naftaadu inay waddada qabsato Ah, beentaysan ka go-ayn xantaysan ka go-ayn maanta qofka hadduu doono inuu xanta iska gooyo jihaad adag ay gasho ah, culummadii saalixiinta gobola waxay dhihi jireen labaatan sanaan carabkan xarba kula jiray kadibuu waddada qabsado oysan sinna ku dhici karin in ama beenu ka soo fakato ama qof uu xanto sinna aysan ku dhici karin laakiin waa mudda labaatan sano ah, qaala dhihi jiray ikhlaaska camalkayga wax yar oo dan adduuna inaysan gelin aan xarbo muddo intaas le kula jiro kadibuu waddada qabsado kullu waxa wayan daac oo dhan waxaa ka horayda mujaahada wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum dadka ku jihaada arinkayaga oo daacadayda ku jihaada ilaahay wuxuu le ballan alle waxaa ana inaad markaas kadib hanuunaa ama intuusan jihaadina khalaas waa inaad gebi dhaclaydo maanta been sheeg haddana berri ka toobadkeen saa dambe dadka xama saakuunna ka toobadkeen gebi dhacladaas mawdkaa kuugu yimaado wey adoodan ogayn meeshaad kula kulmi doonto maadoo beenaala maadoo muslimka xamana meel aad meydka ku kulmi doontaan adoo ogeyn marka mawdka ku sugo wey marka waa noocaas lamaa kaana markay ahaadeen alasxaabu saaxiibada waljiraanu dariska nudaraa kuwa la ah lilahli ehelka waxay kala mid yihiin fi lmukhaaladati isdhexgelidda wاlmunaadamati isdaa'imidda wاlidilaaci ogaanshada calaa khabaaya اlumuuri arrimaha qarsoon la ogaado kaanad khayriyatuhu qofka u qayb badan dariskiisa saaxiibadiisa ehelkiisa kaanad waxay noqoneen khayriyatuhu qofkaas khayriyadiisu natiijata tasaburi isi sabarsiinta midhihii ka dhashay calaa mucaanaati ma shay dhibaatadiisa uu isku sabarsiiyey yakuunu ahaana baynahu asaga iyo weynahum dadka ehelkii dariskii waxaweyn saaxiibadii siduu go-aanu gaartay naftiiyuu dhibay dhibay dhibay khalaas markaasaa naftii dabeecaday u noqotay wanaaggii walan yamdaxahu qofka ammaani mayaan haaulaai kuwaan oo ah alahlu wاlasxaabu wاljiiraanu waa saddexdaas walan yamdaxahu qofka ammaani mayaan haaulaa'i kuwaan ilaa walxaal ayay ammaanayaan qad ra'ow ay ka arkeen minhu qofka axsana alakhlaaqi akhlaaqda kan ugu wanaagsan wa afdala alcishrati la noolaashada kan ugu wanaagsan farajaca alamru arrinkii wuxuu u laabtay ilaa ana almar'a farajaca alamru arrinkii wuxuu u laabtay xiina idin xaaladaas wuxuu u laabtay ilaa an almar'a qofka laa yucrafu lama garto calaa xaqiiqati xaqiiqadiisa ilaa bacda mucaasharatin la noolaasho kadib unbaa la gartaa qofka farajaca alamru arrinkii wuxuu u laabtay xiina idin xaaladaas ilaa ana almara qofka laa yucrafu lama garto calaa xaqiiqatii xaqiiqadiisa ilaa bacda mucaasharatin la noolaasho ka gadaal maahane wa haadaa la noolaashadanuna laa yata'ataa u suurtogeli maa liaxadin qof kamaa yata'ataa siduu ugu suurtogelaa liahlihi ehelkiisa walijaarihi dariskiisa walisaaxiibihi saaxiibkiisa saaxiibka almuraasimi laasima lahu qofka saddexdan nuuc oo dadka ka mid ah sida ay ugu suurtogelaydo qofka xaqiiqadiisa inay ogaadaan dadka kale ugu suurtogeli me whaadaa la noolaashadan laa yata'ataa u suurtogeli maa liaxadin qof kamaa yata'ataa sida uu ugu suurtogelaa liahli ehelkiisa walijaarihi deriskiisa walisaaxiibi saaxiibkiisa saaxiibka almulaasimi laasimay lahu qofkan waa min annaasi dad kalaaba jiraba dad waxaa jira aamusan ida badan markaad aragto waxaa is leedahay qofkaanu dulmi maba yaqaan qofkaanu xan maba yaqaan qofkaanu ido badana amus badana laakiin naar ku ah ehelkiisa ah, oo xuu dadka kale uga aamusan yahay waa doqon waa qof doqonaho waxa weeyaan aan dadka ka dhex hadli karin marka dadka dhan waa ka xirxirayn markaas waaa is leedaa dad ilaah qof ilaahay u go-ay ah, marka dadka qofaan la dhaqmin ma ogaa karo bulshada markuu dhex joogo iska aamusan macnaha ma dhiira karo xataa inuu hadlo ma dhiira karo waa doqonnimo ku jirta waa qajira waa yaa waa yaxyaxa markaasaad waxaas leedahay qof ilaah u go'ay idabtii ka batay hadhow markuu tago cadaabuba ku yahay ehelkiisa waaba kan ugu shido badanba marka dadka qofaan la noolaano ma ogaa karo wuxuu yidhi shiiku waa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, man qof yakuunu ahaana khajuulan mid yaxyax badan daciifa shaksiya dadnimadiisu ay tabar daran tahay qaliila sabri sabarkiisu yar yahay cala aladiyati dhibka uu ku sabro fayaciishu waa noolaana qofkaasu muctasiran xaalu yahay mid ka soocan mujtamacahu bulshadiisa wayaxsibuhu naasu dadkuna waxay u malaynayaan xayiyan mid xishood badan qirran kadsoon ay ku kadsoon yihiin kariiman mid wanaag badan samuutan mid aamus badan laa yacrifu lqiibata qof xamtaba oqoon walaa yuxsinu ulma dulmigna aan oqoon saasay u malaynayaan ah, ilaa waa nacas waa min annaasi waa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yakuunu wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a ah, man qof yakuunu ahaana khajuulan mid yaxyax badanoo dadka waxa weyaan ka kelmaddu isle wuu le ama lagula yaaba ah, kelmaddu ku hadal maagada war ama lagula yaaba isle lagugu qoslo adiga dhanba marka saasuu la aamusan yahy alla ka cabsi lama aamusno dad saasahaa jira wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a ah, man yakuunu qof ahaana khajulan mid yaxyax badan daciifa shaksiyati dadnimadiisu daciif tahay qaliila sabri dulqaadkiisu yar yahay cala aladiyati dhibka uu ku sabro fayaciishu waa noolaana muctasilan xaalu yahay mid ka soocan mujtamicahu bulshadiisa wayaxsibuhu naasu dadku waxay u malaynayaan xayiyan qof xishood badan hiran kadsoomid ay ku kadsoo yihiin kariiman mid wanaag badanay u malaynayaan samuutan aamus badan waa sifaatii ficneedoo la rabay saasay u malaynayaan qofka waxaa la rabaa asagoon fulay ahayn inuu xanta ka go'o inuu hadal badida iyo hadalka aan macnaha lahayn ka go'o oo uu u aamusayo alla ka cabsi sidaas weeye qofkaasuna dadka eelkiisa wanaagu kula dhaqma ah, wanaagu kula dhaqma siduu dadka kale ugula dhaqmay waxay u malaynayaan laa yacrifu qofaan oqoon alqiibata xantaba walaa yuxsinu aanba wanaajinaynun oqoon adulma gardarada bayda laakine annahu qofkaasu fii beyti gurigiisa xaalu ku sugan yahay wa maca ahli macrifatihi dadka yaqaan la jirkooda xaalu ku sugan yahay caniifun waa mid shadiid ah mid shar badan waa bayda laakiin annahu qofkaasu fii beyti gurigiisa xaalkuu ku sugan yahay wa maca ahli macrifatihi aqoontiisa dadka eelka u ah la jirkooda xaaladda uu ku sugan yahay caniifun waa mid dhib badan jiddan si dhab ah. oo dadka kale markuu la joogay maxaa u diiday inuu dhibkan la soo baxo wamaa manacahu qofkaas uma diidin an yakuuna inuu ahaado calaa suuratihi suuraddiisa alxaqiiqiyati ee dhabtaa ilaa dacfu taagdarradiisa maahane waa dacfi ku jiru ahaa ee alla ka cabsi ma ahayn wamaa manacahu qofkaas uma diidin an yakuuna inuu ahaado calaa suurati suuraddiisa alxaqiiqiyati dhabtaa ilaa dacfu taagdaradiisa maahane cinda muqaabalati اlqurabaa dadka uusan oqoon qaabilidooda agtooda markuu qaabilayo dadka islaameed waxa wayan dacfiyuu la aamusan yahay waladii shayga yasiidu siyaadina min cunfi shiddadiisa wa yurabbi kordhina fiihi cunfigaas u kordhina alqaswata adadayn waljafaa'a angegnaan akara wax ka badan intii hore huwa bucduhu waa qofkan fogaanshada uu ka fog yahay can innaasi dadka fa milu haada sinfi nuucaas oo kale min annaasi dadka xaaluu ka mid yahay laa yakaadu kusiga maa yucrafu in la barto ilaa fii beyti gurigiisa kaliya lagu baran karaa ow fii munaasabaatin ow amase fii munaasabaatilmtixaan munaasabooyinka dadka lagu imtixaana lagu gara karaa oo saaxiibtinimada ama deriska ama la safridda ah wadaalika meelaha dadka lagu barto lagu imtixaano ka safari waa safarkao kale alladii safarka haaliban ma in badan yusfiru caddeeya can akhlaaqinaasi dadka akhlaaqdooda qofka marka lala safro aad loo daalo la gaajoodo la oomo waxaa ka soo baxa macdanta ku jirta kiiba ma iska daa meel kale xajka marka la aado jamaacada la safarta marka horeto dhoolcadaynta iyo dabecad wanaagga iyo waad la yaabe laakiin markii xajka dhabta la tago oo carafo la tago oo lasoo lugeeyo musdelifo la yimaad oo laga lugeeyo jamradii la tuuro oo laga lugeeyo kacbadii la tago oo lasoo laabto maba ahan dadku dadka qofna macdan la yaab lahaad ka soo baxe ood istira war qofku wanaag badana sidii hore way ka sii dara midna subxaan allah hadduu kaa aamusaad guul joogta allow iyo aamusya leeda kan caqliga laho dabeecadda xun waa midka aamusa ha midda mogta iyagu kuwa dabeecadda xumaa kala caqli badan mid waxaa jira caqli badan dabeecad aan lahayn shib uu leeyahay shib markaas iskala socaa dadkiisa waa caqli intaas laftigeeda oo dadnima dadnima xumada aad isku og tahay waaa waxaa la yidhi doqonnimada aad isku og tahay isku ogaalkaasu dadnimaday meel ka gasha hale marka qofka marka lala safro wuxuu yahayaa bannaanka u soo baxa safarku waa caddeeya ka safarin alladii safarka haaliban ma in badan yusfiru caddeeya can akhlaaqi naasi dadka dhaqamadooda aw itacaamuli meesha kaloo laysku bartaa waa tacaamulka maalka meesha maal markuu soo galo qofka markaasaa la bartaa laguma barto sujuud badanoo masaajidka dhexdiisa hebel taqi maasha allah maya taqi inuu yahay waxay soo baxeen maalinka maal loo dhiibo markaasay soo baxayda meeshaasaa nafta ku fasahada meesha lagu bartaa dadka waa halkaas wuxuu ku yidhi awitacaamuli meesha dadka lagu imtixaano awitacaamuli waa la dhaqmidda bil maali maal lala dhaqmo alladii maalka tamiilu ay u leexato macahu la jirkiisa an nufuusu nafyaalka ah, qofka marka uu shilin iska ilaaliyo shubha ku jirto markaasaa la ogaadaa inuu diin leeyahy ah, markaasaa la ogaadaa qof qabrigiisa iyo qiyaamihiisu qiime la leeyihiin ah, markaasaa la ogaada kahor lama ogaado as adiga laftirkaaguna isma taqaanid ilaa maal lagu dhiibo markaasaad naftaada taqaana markaad aragto inaad shilin iiriya waxaa la arki jiray culummadii saalixiinta hore nin ayaa halkan masaajidku meel uga tukaday xoola ma haysto hal dinaaru haysta markaasuu meesha uga dhacay ah, waa tegey banaanku tegey dinaarki waa maqan ya waa soo laabtay meeshii uu fadhiyuu yaalla markaasuu yidhi nin kale in uga dhaca dhici karto markaasuu ka tegey ah, nin kale in uga dhacay aad dhici karto ah, soo ma jeedid waa ka teg asagoo ka qadsan marka qofka marka maal meesha uu soo galaa la ogaadaa tadayunkiisa runta aduguna markaasaad is ogaanayda haddaad waxa weeyaan wixii un xalaalnimadood ma cadde qiila waxaa la yidhi hadday kuu joogto saas inay noqotaa dhici karto adugu isku jawaabto muftigii adaa ah waxa weeyaan kii cunayana adaa ah khalaas weeye sujuudda wejiga kaaga taalla waa ku halaagta waa yahay aw itacaamuli la dhaqmid bilmaali maal lagula dhaqmo alladii maalka tamiilu ay leexanayso macahu la jirkiisa an nufuusu nafyaalka awiljiwaari meesha kaloo dadka lagu imtixaana waa deriska kamaa mara sidiina soo maray taasaa dadka lagu bartaa deriska xaqiiqadiisa soo baxe ila muddo dheeru kula jooga yaa u soo gala saaxiibadiisaad garana saaxiibadiisa qofkana nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam almaru calaa diini khaliili qofka diinkiisa waxaa lagu yaqaan saaxiibkiisa qofku saaxiibkiisa ku diinya yaa usoo gala yuu saaiib la yahay yaa la sheekaysta waa la yaqaana deris marka khalaas qaala kharashatu bnulxuri kharasha ibnulxuri wuxuu yidhi shahida rajulu nin aan markhaati furay cinda cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu nina cumar ibn khadaab agtiisa markhaati nin u furay bishahaadatin markhaati faqaala wuxuu yidhi markuu ninkii maragii furay faqaala cumaraa yidhi lahu ninkii ku yidhi lastu aniga cumara ma ihi acrifuka midku garanaya anuu kuma aqaan markaasuu isyidhi yuusan isniyad jebin oo hadda cumar hadduusan ku oqonin macnaheedu maaha inaad qof ebera tah fiiri bal cumar akhlaaq wanaaggiis faqaala cumar wuxuu ku yidhi lahu ninkii lastu anigu ma ihi acrifuka midku garanaa walaa yaduruka waxna kaa dhibi maa alla acrifuka inaanan ku oqoon haddaanan ku oqon aakhiradaada iyo diinkaaga waxba u dhibima adaad qof fiicanta waxay kuu dhibaydo lama arko walaa yaduruka ku dhibi maa alla acrifaka inaanan ku garan i'ti iila imaw biman yacrifaka qofkuu yaqaan qof hadduu markhaati maxkamad ka furo laba laba qof oo taqaana waa in la helo haddaan qaadigu oqoon haddii kale markhaatigaas ansax ma noqon karo laba qof aa keen la leeyahy oo yaqaanaan labadaas qof aa la weydiina laleeyahy qofkan markhaati ma gala hadday yidhaahdaan markaatiyuu galaa khalaas sharciga labadaas qof waa markaatigoodu waa sugnaan ah, qof cadli ah waa inay ku sheegaan laakiin qofkan asagayaa markhaati furay qaadiguna ma yaqaan waxba laguma xukmi karo waxba laguma xukmi karo toban qof hadday boqol qof issoo raacdo waa in la helo laba qof oo taqaan oo taskiyeyda cumar markaa la ima uu yidhi dadku yaqaan bis ninuu doono iiti la imow biman qof yacrifuka ku yaqaan faqaala rajulu ninaa yidhi ninkoo min alqowmi raggii ka mid a ana acrifuhu ana aqaana qaala cumar wuxuu ku yidhi biayi shayin shaykiise tacrifu ku taqaan maxaad ku taqaan seed ku barat ah, seed ku barat masaajidka miyaad aragta isagoo madaxa marna kor u qaada marna hoos u dhiga sida riwaayadaha kale ku soo arooray qaala wuxuu yidhi bilcadaalati waalfadl cadaalad iyo fadliyaan ku aqaan faqaala wuxuu yidhi fa huwa jaaruka ma deriskaagiiya aladi waxaa tiraa deriska aladnaa kuu dhowaanta badan deriska kugu xiga oo guryihiinu isi saaran yihiin miya fa huwa asagu jaaruka ma deriskaagiia deriska aladnaa dhowaanshaha badan alladii deriska tacrifu aad taqaan leylahu habeenkii wa nahaarahu maalinkii wa madkalahu soo gelidiisa wa makhrajahu bixidiisa ma deriskaasa dadka saasaa lagu bartaahe uu ku yidhi qaala wuxu uhi laa maya deris ilamaaha ii dhow qaala wuxuu idhi fa mucaamiluka ma qofkugula mucaamaloodayba bidinaari dahab wadirhami lacag alladayna labadaas oo bihimaa labadooda yustadalu loo deliishado calal waraci dhowrsanaanta mucaamil adduun maynin dhex mar dhaqaalo adduun maynin dhex mar markaasuu yidhi maya uu yidhi dhaqaalanama dhex marin qofka markaasaa waracnimadiisa dhowrsigiisa runtaa markaasuu soo baxaa qaala ninka wuxuu idhi laa qaala wuxuu idhi fa rafiiquka qofkii kula rafiiqay miya fi safari safar alladii safarka yustadalu loo deliishado bihi safarka calaa makarim akhlaaq akhlaaqda wanaagsan qofka dhaqan wanaagiisa iyo dabeecad xumadiisa safarka lagu kala bartaa ah, marka la kululaado markaasay soo baxdaan wixii ku jiray ee ma wada safarteen ah, qaala wuxuu yidhi laa qaala wuxuu ihi lasta ma tihid tacriifu mid yaqaan soco ma taqaanid waa aqaantaada waxba kama jiraan ah, ma taqaanide orska tag wey waa aqaan ahaana dhihine uma qaala lirajuli ninkii ku yidhi iti la imow biman yaxrifuka qofku yaqaan ah, soomaalida xadiiskan mahmaahdooday ka mid ta xadiiskan mahmaahdooda ku jira soomaalida waxaa la ihahda qofka waxaa lagu bartaa inaad jabad la seexato inaad jid la marto iyo inaad jadiin la wadaagto saddexdaa lagu barta waa saddexda xadiisku sheegay ah, soomaalida taasna waxay ku tuse asalnimo inay tahay diintooda odayaasha baadiya oo aan oqoon si loo tukado mamahaana u yaqaanin waxay yidhahdeen qofaadan jabad la seexan waa deriskii qofaadan jadiin la wadaagin qofaadan jid la marin ma taqaanid ha isku dhihin waa aqaana ah, waa hadalkii cumar laftarkiisi soo ma jeedin akhrajahu xadiiska waxaa soo saaray ibnu abidunya fi samti raqamka lix boqol iyo saddex walcuqayliyuna waa soo saaray fi ducafaa juska saddexaad afar boqol waa soo saaray juska tobnaad ayrhumna waa soo saaray waqad dakara wuu sheegay saaxibu subul slaam kitaabka la subulslam sheikha iskale waa sancaaniye mujaladka afraad safxada annabna kaiir xaafid ibnu kaiir xasanahu inuu xasan uga dhigay xadiidkan filirshaad kitaabka laydhaah wakadalika sidoo kale xasanahu waxaa xasan ka dhigay alcajluuniyu sheikha laydhah cajluni kitaabka la ydhaha fi kashfi اlkhafaa juska koobaad safxada شhan boqol afartan iyo sagaal waa ma linqiطaacu inqiطaaca aladii inqiطaaca dacafahu uu ku daciifiyey bihi xadiikan dacafahu xadiidkan uu ku daciifiyey bihi inqiطaaca muxaqiqu samti kitaabka la ydhahda asamtu oo ibnu abidunya uu leeyahay shiika taxqiijiyey fii abacati fii طabcati daari اkitaabi اlcarabiy dabcada la ydhaha kitaab ay daabacday daaru lkitaab alcarabi fahuwa inqiaacaas muntafin waa ka maqan yahay cinda hayri ibni abidunya ibni abidunya inta aan ahayn culummada kaleo soo sheegnay inqiaac kuma jiro cuqayliyo waxa weeyaan bayhaqi kulligood waxa weya inqiaac ma leh waa sugan yahay xadiisku marka waa xasan wa bilaahi towfiiq wsala اllahu calaa nabiyina mxamed